أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام البخاري وxuu ka wariyey عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول inuu leeyahay samictu rasuulallaahi rasuulku ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay kullukum dhammaantiin raacin waa ilaaliye qof kastoo idinka mid ah waa ilaaliye waa mid wax la raaciyey oo mas-uul ah waa mas-uul waxbaa la amray inuu ilaaliyo qof kastoo idinka mid ah waxbaa sharcigu amray inuu ilaaliyo wa kullukum mid kastoo idin ka midana mas-uulun waa ku la weydiin doona can raciyatihi wixii la raaciyey oo uu mas-uulka ka ahaa inuu gutay mas-uuliyaddii iyo inuu dayacay waa la weydiin doonaa markaasaa nabigu sala allahu calay wasalam hadalkaas caamka ka gabaal miaaluu baxshay iyo tusaale walimaamu imaamku raacin waa ilaaliye imaamka waxaa ugu sarreeya kii weynaa oo madaxweynaha ummadda muslimka ahaa ummaddii oo dhan diinkeediiu mas-uul ka yahay wuxuu mas-uul ka yahay ummadda naftoodii maalkoodii caqligoodii iyo cirdigoodiiba inuu ilaaliyo waa ilaaliya marka waxaa soo gelaya intii ka hoosayday oo kii gobol ka talinayey kii tuulo ka talinayey iyo kii xaafad yar ka talinayey qofkii toban qof u talinayey dhammaan imaamkaasay soo gelayaan alimaamu imaamku raacin waa ilaaliye wa mas-uulu waana la weydiinayaa can raciyatihi dadkii la raaciyey oo uu mas-uulka ka ahaa berri qiyaam ilaahi hortiisaa lagu weydiinayaa inuu ilaaliyey oo mas-uuliyaddii gutay iyo inuu dayacay nabigana sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixulmuslimka wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi allaahu raciya yamuutu yowma yamuut wa huwa kaashun liraciyatihi ilaa xarama allaahu calayhi aljanna ma jiro addoon ilaahay mas-uul uga dhigo wax un ummadda arrimaheeda ka mid ah ha yaraado arrinkaas ha weynaado qof ilaahay arrimaha ummadda wax ka mida mas-uul uga dhigay oo dhinto maalinkuu dhimanaa asagoo khaa'in ah oo ummadda mas-uuliyaddu u hayay khiyaanay ilaa hadday taasu dhacdo ilaahay jannada waa ka xaaramtilmeeya addoonkaada riwaayad kale waxay leedahay hadduusan nusci ku koobin macnaha awooddiisa waa inuu ku bixiyo inuu xifdiyo oo wax kasta oo dhib ah oo uu ka ilaali karo ummaddaas ka ilaaliyo wax kasta oo wanaag ah oo u soo jiidi karana u soo jiido hadduusan saas yeelin jannada carafteeda ilaahay ma tuso qofkaas mas-uulkaa marka mas-uuliyaddu waa wax qatar ah waa laga cararaa wax loo carara maahan qofka aakhiradiisa ka fakarayaa meel uu u orda maahan hadduu u ordana waa inuu welwel iyo cabsi ku noolaadaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam warajulu ninku raacin waa ilaaliye fii ahlihi eelkiisuu raaci ka eelka waxaa loola jeedaa zawjatuhu waman talzamuhu nafaqatu waa xaaskiisa iyo dadka inuu biilaa ay waajibka ku tahay oo dhan xaaskiisii iyo dadka kale oo inuu biilaa waajibka ku tahay sida caruurtuu dhalay iyo wixii lamid a ah waalidkiis iyo maalan waa dadkaasuu mas-uul ka yahay eelka waxaa loola jeedaa zawjatuhu waman talzamu nafaqatu mas uulu ka yahay waa ilaaliye wuxuu ilaali uga yahay inuu biilkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo qarashkoodii u dadaalo hadduu dayaco oo wax uu awoodo dhaqaalaa ay u dayacmaan dembi wuxuu galay uu naarku geli karo oo nabiga salى اllahu calayh wasalam xadiid abu daawuud uu wariyey wuxuu yidhi kafaa bilmari isman an yudayica man yaquul qofka waxaa dembi ugu filan dembi kale hadduusan gelin intaasaa naar geli karta hadduu dayaco dadkii biilka ku lahaa wax kaloo dembiga ah hadduusan gelin intaas naar waa ku tegi karaan imaam muslimna xadiiskaas mid la macnaahu weli marka waa inuu ilaaliyo biilkoodii noloshoodii qarashaadkoodii tan labaadna waxaa ilaahay ku waajibiyey inuu ilaaliyo diintoodii oo uu naar ka badbaadiyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara naftiinna iyo eelkiinna naar ka badbaadiya marka tarbiyadoodii iyo tacliimtoodii hadduu dayacana ciqaabu ku mudana marka waa inuu diinkoodii iyo adduunyadoodii intaba ilaaliyo wahuwa ninka mas-uulu waana la weydiinaa aakhiro waa la weydiinaa can raciyatii wixii la raaciyey oo eelkiisii ah aakhiro waa la weydiinaa walmar'atu haweenaydu raaciyatun waa ilaaliso fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayay ilaaliyo ka tah waxaa waajib ku ah atadbiir fi lmaciisha wa xifdi maalihi wa ciyaalih inay si saxa u maamusho nolosha guriga oo dhaqaalaha loogu dhiibo sidii loogu talagalay ay u maamusho hadday si kale u maamusho cadaabay ku mudaneen waa inay ilaalido ninka maalkiisa iyo ciyaalkiisa oo xifdido waa inay sirtiisa iyo cawradiisa xifdido waa in aysan gurigiisa keenin cid uusan raalli ka ahayn mas-uulay ka tahay hadday mas-uuliyaddaas dayacdo cadaab allay ku mudanayda waa inay nolosha guriga maamusho sida ugu fiican maalkiisa ay ilaalido caruurtiisa ilaalido gurigiisa sharciya ay ka ilaalido iyo makri oo uusan imaan hal qof oo usan raalli ka ahayn usan soo gelin walmaratu weynaydu raaciyatu waa ilaaliso waa mid la raaciyey fii beyti sawja ninkeeda gurigiisa wa mas-uulatu waxbaana laga weydiina aakhiro can raciyatihaa wixii la raaciyey walkhaadimu qofka qaadunka ah adeegaha shaqaalaha raacin waa ilaaliye fii maali sayidi sayidkiisa maalkiisa qofkii shaqaalaha ahaa oo shaqo loo diray waa mas-uul waxaa la rabaa shaqada waqtigii loogu talagalay inuusan kala qiyaamin oo dana kale uusan ku qabsan waqtigii layidhi shaqee hadduu waqtigaas qayb ka mida dana kale ku qabsado waa khaa'id waxa uu cunayaana xaaraanay noqonayaan maaha dhididkiisii waxaa la rabaa waqtigaasna shaqada sida ugu fiican oo uu awoodo inuu u qabto oo uu awooddiisa ku bixiyo sida ugu saxsan inuu wax u qabto uu xifdiyo maalkii iyo wixii lagu aaminay uusanna u maamurin wax aan loo idmin walkhaadimu adeegihii raacin waa ilaaliye fii maali sayidii sayidkiisa maalkiisuu raaci ka yahay wa mas-uulu waxbaala laga weydiinaa qiyaame can raciyati wixii la raaciyey qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaasibtu waxaan u malaynaa an qad qaala inuu yidhi warajulu ninka raacin ninka qaangaarka raacin waa ilaaliye fii maali aabiyihi aabbihiis maalkiisa waa inuu u xifdiyo tasaruf uusan raalli ka hayn uusan maamurin waana inuu u faa'iideeyo oo maalku inuu kobco intii asalka aheedna ay ilaashanto uu fakero wa mas-uulu waxbaana laga weydiinaa can raciyatihi maalkii aabbihiis oo la raaciyey oo aabbihiis ku aaminay waa inuu asalkiina ilaaliyo inuu maalku siyaadana ku dadaalo inta tabartiisa meeluusan u idminna uusan uga bixin wakullukum markuu miiaala nabigu baxshay sala allahu alay slam haddana waa caam yeelo qof aan mas-uul ahayn ma jiro qof walba waxbaa alla raaciyey wa kullukum dhammaantiin mid kastoo idin ka mid ah raacin waa ilaaliye wa mas-uulu waxbaana laga weydiinaa can raciyati wixii la raaciyey rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin anas ibni maalik inuu leeyahay kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam ida اjtanda albardu qabowgu markuu darnaado bakara bisalaati salaadda waa dedeji jiray ey sallaahaa fii awali waqtihaa salaadda waqtigeeda ugu horraydu tukan jiray weeye bakara sallaahaa fii awali waqtihaa wey wuxuu tukan jiray waqtigeeda ugu horayda markaa qabowgu daran yahay salaadaha dhammaan kaana nbigu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam ida shtada albardu qabowgu hadduu adkaado bakara bisalaati salaadda waa dedeji jiray ey sallaahaa fii awali waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyuu shanta waqti ka tukan jiray maxaa yeelay waqtiga awalka ah u fadli badan salaadaha marka laga reebo salaadda ceshaha ayadana haddii dadku ku dhibtoonaayeen awalka laga tukana oo daahidda ay dadku dhibsanayaan oo jamaacadu wakti hore yimaadaan laakiin hadday soo daahaan cishaa asaga in dib loo dhigo ajar badan waydashtada alxaru kulaylku hadduu darnaado abradda waa qabooji jira bisalaati salaad nin wakti kulaylaa la gaaro oo aad u kulul salaada duhur iyo salaada jumcada dib u dhigi jiray la waktiga duurkii way waktiga kulaylka badan sababtuna waxay yidhahdeen culummadu salaada waxa lagu liibaano oo ajarka weyn laga helo waa qushuuca qofkii hadduu gubanayo oo dhididayo oo addu kulul yahay qushuucii ma suurtogelayo marka kulaylkaas dib uga dhigi jiray marka kulaylku yaraado oo qofkii salaadiisi ku qushuuci karo markaas ayuu tuji jiray nabiga sala allahu calayh wasalam taasna waxay tusaydaa in aad loogu dadaalo salaada wax kastoo khushuuceeda ka qayb qaadana lagu dadaalo wixii tashwiish keenayana laga ilaaliyo oo khushuuca salaada ka fogaynaya wayda shtada hadduu adkaado albardu qabowga abrada bisalaati salaada waa qabooji jiray yacni aljumucata yacni aljumucata waa hadal ruwaada xadiidka raawi ka mid aha yidhi oo la yidhahdo khaalid ibnu diinaan oo anas ka wariyey khaalid ibnu dinaar laakiin anas duhurka iyo jumcada isku miduu ka dhigay duhurka iyo jumcada labadaas isku miduu ka dhigay oo in dib loo dhigayo ah ilaa waqtiga kulul waa duhurka iyo jumcadeed taasna waxay u dariishadeen culummadu sida ibnu badaal iyo qeyrkiis duhurka waktiga la tukado iyo waktiga jumcada la tukado waa isku mid ee duhur waxaan rabaa jumcada jumcada lama tukan karo waktigii duurkoon weli la gaarin waktigii duurkoon weli la gaarin lama tukan karo waa isku wakti labadooda rawa bukhaari imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can jaabir ibni cabdillaah radia allaahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi jaa'a rajulu ninaa yimid walxaal annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam yakhdubu naasa dadka uu khudbo u akrinaa yowma aljumucati maalinta jumcaha isagoo maalin jumca nabigu khudbo aqina ayaa nin soo galay faqaala ninkii wuxuu yidhi faqaala nabiga yii wey nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calay lirajuli marka hadda waa riwaayadan bukhaariga waa ibhaamiday rajulun ay tidhi laakiin ninkaas saxiixulmuslimka lagu magacaabay oo saxiixulmuslimka riwaayadda layth ibnu sacad riwaayadaas ayaa caddaynayda ninka riwaayadda saxiixulmuslimka caddaynayda wuxuu ahaa sulayg alqadafani sulayg sulayg ibnu sacad waxaa la idhahdaa sulayg ibnu camar alqadafani ama sulayg ibni hadiya sulayg ibnu hadiya waa reer qadafaan qolada layidhaaho ka dhashay ninkaas sulayg la yidhaahduu ahaa ninka magaciisa sulayg la yidhaah alqadafani ninkaasuu ahaa ninka soo galay masaajidka jaaa rajulu ninaa yimid walxaal annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam yakhdubu naasa dadka uu khudbo u akrinaya yowmaljumucati fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi marka ninkii asagoon tukanu iska fadhiista isagoon tukan oo taxiyatulmasjidkii aan tukan khudbadiiya socota uu fadhiista fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi asallayta ma tukatay yaa fulaanu hebelow taxiyatulmasjidkii ma tukatay qaala wuxuu uhi laa ma tukan qaalana wuxu uhi qum isteeg inuu fadhiistay fiiri mara isteeg farkac tuko ilaaqa la waxaa la ilaaqay rukuuc salaaddii o dhan baa loola jeeda halkaas axkaam badana laga qaato waxaa ka mid ah qofka markuu masjidka soo galo taxiyatulmasjid asagoon tukan waa inuusan fadhiisan masaajidba hadduu soo galo tan kale waxaa laga qaatay qofku hadduu fadhiisto salaadii taxiyatulmasjidka waqtigeedii ma tegin weli waa inuu inta istaago tukado ma ahan inuu yidhah waa fadhiisto waqtiga waa teg a asagoo fadhiistay kadib aa nabigu yidhi sala allahu alay marka fadhiga kuma tago waqtiga waa istaago waxaa kaloo laga qaatay waxaa adilada ku soo aroortay markuu khadiibku khudbada akrina dadku waa inay aamusaan qofkii hadlaana laaqiyuu ku hadlay jumcadaas ajarkeeda male marka sidaas la leeyahay khadiibku dadka waa la hadli karaa dadkuna khadiibka waa la hadli karaa maxaa yeelay dadka waxaa la diidaa waa inay iyagu dhexdooda wada hadlaan waxaa la diidaa waa inay dadku dhexdooda wada hadlaan maxaa yeelay dadku hadday dhexdooda wada hadlaan khadiibku khudbadiyuu wadaa khudbadu waa ka gudbay waa seegi laakiin haddii asaga lala hadlaa haddii khudbadii waa joogsatay asagayaba iyabaa hadlaaba khudba ku seegime daad asaga la hadlayda ama uu kula hadlaayo laakiin haddii dadku dhexdooda wada hadlaan khudbadiiya dhaafe khudbadii la yidhi dhegaysta dhaafe marka khadiibku dadka waa la hadli karaa dadkuna khadiibka waa la hadli karaa waa bannaanta nabigu waa la hadlay ma tukati ninkiina waa hadla wuxu uhi maya ma tukan loo waa wada hadli karaa laakiin waxaa mamnuuca waa dadku inay dhexdooda wada hadlaan iyadoo khudbadu socoto ma bannaana ma banaana culummada gabola u daliishadeen xadiidkan taxiyatu masjidku inuu waajib yahay inuu waajib yahay culummada jumhuurtu waxay qabaan taxiyatulmasjidku waa sunno mu'akadaah sunno aad u adag wey inay adag tahayna waxaa ku tusaa khudbada in la dhegaystaa waa waajib waajibkaas iyadoo khudbada in dhegaysta waajib tahay haddana tuko alay weliba saxiix muslimka nabiga sala allahu calay wasalam sidoo ku sugan qaacido guudna waa baxshay oo wuxuu yidhi idaa jaaa axadukum yowma aljumuca walimaamu yakhdub falyarkac ragcatayni walyatajawaz fiihima wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qof hadduuba soo galo maalinta jumcaha ayadoo khadiirku khudbadii akrinaa laba ragca ha tukado hana fuudeeyo uusan dheerayna ha fuudeeyo ninkan marka khaaskuma ahayn inaysan ninkan qaara isku dayeen maalikiyadoo kale iyo inay yidhahdaan ninkana qaas ku aheedo waxay dhahaan nin faqiir ah oo dhibaataysan u ahaa tuka nabigu wuxuu ahaa dadku inay arkaanu inay dadku arkaanu marka ku sadaqaystaan taasuna waa ta'wiil baciid ah xadiiska lafdigan muslimkaana caddaynayaba oo nabigu ninkan inaysan qaas ku ahaynu caddeeyuu yidhi qof hadduu masaajidka soo galo maalin jumca ayagoo khadiibka khudbada wado laba ragca ha tukado hana fudeey culamada gabal ay yidhaahdeen maadaama khudbadii oo waajiba dhegaysigeedii qofku ka tegey waa in taxiyatulmasjidkuna waajib yahay maxaa yidha hadduu sunno ahaa lahaa sunno loogama tago waajib qaaraa yidhahdeen culammada oo taxiyatulmasjidka waajib ka dhigeenba marka taxiyatulmasjidku ma fududa ha fududaysan ha fududaysan qaar dhabood daalibcilmi hadalkeedu aad u fududaysaayo iska fadhiisanaayo qaar kaleeto wadaadda hadlaayo maqleenoo leh mar haddii aad xoogaad daalanta waa la iska fadhiisaa markaasa la subxana allah alxamdulilah laa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah amase ashhadu an laa ilaha illa waxdu laa shariika lah low mulku alxamdu ala adkaaraa la iska yaa ku yidhi kay ku taalla ma nabigaa ku yidhi sala allahu alay slam nabiga maa ku yidhi ah, nabigaa tuka ku yidhiye adkaar ku bedel yaa ku yidhi ah, subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka tu yaa ku yidhi nabigu warka uu sheego war kale lagama horkeeno waa la qaataa lagama hor keeno warka ma adiga nabi kalaatoo lasoo diro maya wey sida iska da imaam nawowi wuxuu yidhi culamada muxaqiqiinta waxay yidhahdeen hadduusan markuu soo galo uusan laba ragca tukan waa inuu taagnaada ma fadhiisan karo ha taagnaado intii laga aqimaayo si uusan salka u dhigan u fadhiisan isagoo taxiid masii tukan calaa kulli xaal qaacidadaas guudaa nabigu siiyey oo ah qof hadduu soo galo masjidka khadiibkoo khudbo ula ha tukado hana fudeeyo laakiin maala waxaa dhici karta inaad soo gasho ayadoo khudbadii gebangabaan oo laba ragco iyo wax ku dhow midna aadan tukan karin ah, markaas maxaad samaynay markaas iska istaagu nawley nawow culammada muxaqiintaas yidhah laakiin culammadu waxay yidhahdeen khadiirka laftirkiisa oo inuu dadka ilaaliyo maalan qofaa soo galay taxiyat masjiduu xirtay ha ku dul aqimina khudbada xoogaa dheere bal intuu labada ragco dhammaysana xoogaa khudbada sii wad dheera xoogaa khudbada bal labada ragca intuu dhammaysana sidaas rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyay can anas bni malikin radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala anas wuxuu yidhi asaabat asaabat الnaasa dadka waxaa asiibay sanatun abaar sanatun abaar a loola jeedaa sida qur-aankaba ilaahay uu yidhi walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniin sana abaar a loola jeedaa bisiniin asoobat innaasa dadka waxaa asiibtay sanatun abaar calaa cahdi nebiyi waqtigii nabiga sala اllahu calayh wasalam fabaynamaa waqti annebiyu nabiga sala اllahu calayh wasalama yakhdubu uu khudbo akrinaa fii yowmi jumucati maalin jumca qaama acraabiyu nin reer baadiyaha istaagay faqaala wuxuu uhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow halaka naas halaka almaalu maalkii waa halaagsamay arigii geeli loodii waa baabeen abaaray la baaba'een wa jaaca alciyaal ciyaalkiina waa gaajoodeen maadaama xoli baaba'een fadcullaaha lanaa ilaahay noo bari marka khadiibka waa lala hadli karaa fiiri ninkaan khadiibkii ula hadla nabigu la hadlaa sala allahu alay slm haddaysan bannaanayn wuxuu nabigu hoosku amus ma bannaana la hadlee marka khadiibka waa lala hadli karaa waa xadiis labaad rasuulka ilaahi ow ilaahay noo bari waxaa kaloo xadiidkan iyo axaadiis kaleba laga qaataa qofka aad kayrka ku malaynaydo ilaahay ii bari waa la dhihi karaa qof saalixa ah oo aad ku malaynaydo oo nool waa dhihi karta ilaahay noo bari keligiis nabiga gaar kuma ahan nabigu markuu joogay sala allahu calayh wasalam saxaabo badana inta u yimaadaanay dhihi jireen ilaahay noo bari bacda nebiy nabiga ilaah markuu oobsaday ka gabaalna waa kii cumar ibnu khadaab dhihi jiray cabbaas nabiga adeerkiis ilaahay noo bari ilahay inuu roob nasiibo bacda waxa weeye cabbaasna taabiciyaalka a'imadooda gobol ka mid ah ay dhihi jireen sida mucaawiya oo kaleeto u dhihi jiray ilaahay noo bari marka qof saalixa ood isleedaha ilaahay uu ka baqayaa ilaahay ii bari waa dhihi kartaa ummadda ilaahay u bari waa dhihi kartaa waa sunno qof saalixa oo nool wey ilaahay noo bari uu yidhi farafac nabigu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood khudbada khadiibku gacmaha inuu saas yidhaahdo marka roobdoonta ay bannaanta waa nuuc roobdoonta ka mid ah nuuc roobdoonta ka mid wey roobdoontu in salaad la soo tukada kaliya maa in inta la baxo salaad la tukadana waa roobdoon khadiibkuna khudbada dhexdeeda waa ku roobdooni karaa sida tanoo kale isagoo khudbadii akrinaayaa nabigu gacmaha taaga marka khudbada khadiibku akrinaa markuu ducaynaa inuu gacmaha taago halkaas manahay suganta oo ah khudbada dhexdeeda hadduu ku roobdoona khudbada dhexdeeda markuu ku roobdoona aad u gacmaha u taagay nabigu sala allahu calay wasalam asbaabaha baryada lagu aqbalayna ka mid taha gacmataagu wamaa naraa ma aanaan arkayn uu yidhi anas fii samaai cirka qaza'atan gabal qaza'atan gabal ama se cad qazacadu waa qica gabal ama cad ma aanaan ku arkaynin oo daruur ah fawaladii allihiyaan ku dhaartay uu yidhi nafsii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto maa wadacahumaa gacmihii inuusan dejin nabigu saasti uu taagayey gacmihii hoos uma soo dhigino ma dejin xataa faara ilaa uu kacay assaxaabu daruurtii daruurtaasoo ljibaali amhaal waa godayna markaasaan ka sifaynayna daruurtaasoo amhaalu ljibaali buuraha oo kalaa daruuraha kacay awal cirka hal yar cad yar xaataa daruura ma anaan ku arkayn hal cadow yar xaataa laakiin gacmihii uu taag isagoo taagaya aad daruuro buuro aad moodaa cirkii isqabsaday sida baryadiisa loo aqbalay taasuna mucjisaadka nabigay ka mid tahay sala allahu calay wasalam ilaahay sidu baryadiisa deg deg ah u aqbala mideeda kale baryadu waa albaab khayr qof haddaad aragto baryada loo furay waa qof khayr loo furo sideedaba haddaad aragto ilaahay uu baryada kuu furay ood mar walba ilaahay baryaydo waxaad ogaataa ilahay inuu qayr kula duunin sababtoo ah ilaaha amra inaad barido wuxuuna kuu ballanqaado inuu aqbala mar haddaad aragto baryadii inaad ku hanuusanto mar walba ilaahay baryaydo ogow in ilaahay qayr kula doona kaiir min annaasi ma baryaan ilaahay ilahay albaabka qayrka nagama xiro baryada aad baryaydo iyo aqbalidda alla kaa aqbalay waxaaba sii khayr badan baryada aad baryido maxaa yeele waa munaajaad aad rabbiga la koodaydo waana cibaadatii u fadli badneed marna haddaad barida aqbalkiina insha allahu dariiqu ku soo jira ah, maxaa yeele asaga alla ku amray inuu kaa aqbala inaad barido asagaa ku amray inuu kaa aqbalan asagaa kuu ballanqaaday ballanna kama baxo alle haddaadan adugu la iman asbaab lagaaga aqbali diido oodan adugu albaabada iska xidhin oodan xaaraamta cunin iyo asbaabaha kaloo baryada loo aqbali diido uma lam yanzil nebigu kama soo degin can mimberi mimbarkiisii xataa ra'aytulmadana ilaa aan roobkii arkay yataxaadaru xaalu ku soo daadana calaa lixyati nabiga garkiisa sala allahu calay wasalam asagoo mimbarkii saarana roobkii bilow markaasa masaajidka inta soo daayay biyihii aa garka garweyn u lahaa nabiga sala allahu alay wasalam nabiga fiiliya hadalkaas u fiirsada nabiga sala allahu alay wasalam iyo nabiyaalkii ka horreeyey dhammaan iyo saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin hal ninoo garxiila kuma jiro hadda waa hal nin ah, maxamed ulamiinu shinqiidi tafsiirka adwaa ulbayaanka suuratu daaxa marka uu sharxaayo nabiyullaahi muusa markuu qabtay nabiyullaahi haaruun garkiisa markuu qabtay laa ta'khud bilixyati markuu halkaa sharxaa fiiriya akhriya wuxuu leeyahay ansaar iyo muhaajiriin hal qof oo garxiina weligiis uguma dhex arag waana xaqii mid kastaa garula soo ma jeedo hal midoo garxiina kuma jiro marka nabiga garkiisii oo biyuhu ka da'ayana oo biyuhi kusoo daadanayaan isagoo kusoo daadanaya oo masaajidkii soo daayey fa mudirnaa roob ayaa naloo di'iyey yowmana maalinkeenna daalika kaas ah roobaa naloo di'iyey wa min alqadi berridii ka dambaydayna roobaa naloo di'iyey wa bacda alqadi berrida kadibna waa naloo di'iyey waladii maalinkiina waa naloo di'iyey yelihii kusii xigay xata aljumucati waa naloo di'iyey jumcadii alufraaka usbuucii oo dhan a roobkii socda jumcadii dambe khudbadiyaa la bilaaba iyadoo roobkii socda ah, jumcadii dambe wa qaama waa istaagay daalika alacraabiyu reer baadihi laftirkiisii ow qaala anas wuxuu yidhi hayruhu qeyrkiisa istaagay ow qaala wuxuu yidhi ey qaala anas anasaa wuxuu yidhi qaama hayruhu amase mid kala istaagay wuxuu yidhi inuu kii hore ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma kala albaabkii weliba ka soo galay uu maalinka hore ka soo galay waa istaagay fa qaala wuxu uhi yaa rasuululahi rasuulka ilaahayo tahadama albinaau dhismihii waa dumay wa qariqa almaalu maalkiina waa maashoodo biyaa qarqiyey fadcu allah lanaa ilaahay noo bari inuu roobka naga joojiyey ilaahay noo bari roobka inuu naga joojiyo iiriya wixii adiga ku dhiba ilaahay iga qaad inaad tiraahdaa dhib ma ama roob haado ama abaar ha ahaado nabigu ma dhihin waryaa shala abaaraad ka cabaadayda haddana roobaad ka cabaare ma dhihin isla markii gacmuu taaga ilaahu naga leex ilaahu korkayaga ka leex maxaa yeelay adiga in biyo ku dila abaar ku dishoba ku kala roob wixii ku dilaaba waa dhibkaa dadka qaad caamada waa la yaabi ilaahu roobka naga joojida dadka gabar yihah waay leeyahin kufiya dadkaas nimcadii alla ku kufiye war kufi ma inaanu roobkaan unu dilina iga jooji waa sax adiga wax ku dilaa dab kuma roob iyo abaar kuma kala roob wixii ku dilaa marka banu aadanka dacfigiisa iska tusaydaaho waxa weeyaan mar walba un adkaysimo badan ma jira laakiin ma bannaanta inaad tidha ilahu roobka iga jooji hadduu dhib kugu hayo fiiri marka isla markii nabigu gacmuu taagay fa rafaca kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood fa qaala wuxuu yidhi allaahumma allah xawaalayna ijcal ilmadara allow roobka yeel xawaalaynaa hareeraheenna walaa calayna ilaahu korka yaga ha yeeli allow ararta iyo awradaaqeenka ah meelahaas nagu dhow dhow allow ku shubay korka yaga ka leex ilaahu korka yaga ka leex saas wy famaa yushiiru marka saasuu leey nabigu ilaahu xagga u leex ilaahu agga nooga leex ilaahu naga leex gacantuu taaga meeshuu ku taaga daruurtu waa wareegi fiiriya mucjisada nabiga sala allah alay gacanta markuu ku taago daruurta waa wareegi ah, fiiri famaa yushiiru nabigu ku ishaari mayn biyadii gacantiisa ilaa naaxiyatin dhinac naaxiyadoo minad saxaabi daruurta ka mid ah ilan farajad waa faydmayday bannaynayday daruurta meeshaas wa saarat ilmadiinatu magaaladii madiina waxay noqotay midla aljawbati meel yaloo daroosho oo kale meel yal oo ay noqotay roobka agga waa ka daa agga waa ka daa agga waa ka daa magaaladii madiina waa dalooshay qoraxdiyaabaan na qabato waxay dhaha masaajidkaana ka soo baxnay qoraxdiyaabaan na haydhab taasna baryada nabiga sida ilaahay u aqbalaayey ayay ku tusayda wasaala waadi waadigii waa socday qanaatu ah ku bayaani waadigii magaciisa la dhihi jiray qanaat waa waadi ku yaalla madiina shahran hal bil uu qulqulayo Ah, hal bil ayaa biyaha daadkaa waadiga socday roobka daay ooggiisa xooggiisa walam yeji axadun qof ma imaan dadkii marka magaalada imaanaya baadiyaay ka imaanaya kaad ka timid meelheble roobka wara roob weynaan ma helay qof kastoo yimaado haddii la weydiiyo roob weynu sheega ah, jihooyin ila magaalada kaliya wax tarimaan roobka ee waa inuu baadiyihii meesha xooluu ku noolaayin ku da-a meel kastoo laga yimaado roobaa laga sheegay walam yeji axadun qof ma imaan min naaxiyatin dhinac kama imaan ilaa xadaa wuxuu sheegay biljawdi roob badan jawdku waa almadar اlkaiir roob badan uu sheegay rawa الbukhaariي imaam الbukhaarي wuxuu ka wariyey can cabdilaahi bni cumara radi allahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayه wasalama kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada qabla duhri duhurka ka hor ragcatayni laba ragco duhurka ka hor markii waqtigu galo oo salaada duur waqtigeedu galoo la adimo laba ragco oo raatibaho duurka ka hor ayduu tukan jiro wa bacdahaa duurka ka gadaalna ragcatayni laba ragcuu tukan jiray waa afar wa bacda almaqribi maqribka ka gadaalna ragcatayni laba ragcuu tukan jiray waa lix fii beyti dhammaanna guriguu ku tukan jiray salaadaha sunnada oo raatibada guriga fadli badan oo xadiiskan waa soo marnay darsigeenni hore salaada qofku tukado waxa uu fadli badan miduu guriga ku tukado ila almaktuuba salaada faradka maahane maxaa yeelay ikhlaaskay u dhowda qof gurigiisu ku tukanaya qof istusaa maleh ilaahay inuu caabudaya kaliyahay tuseen ikhlaaska u dhowda middeeda kale qofka inuu masaajidka ku tukado iyo guriga guriga culus shaydaanku waa mashquulina markuu guriga tago qofka aad arkaydo inuu sunnada daa'ima gurigana ku tukanaa waa ka karti badan waana ka adadeg yahay qofka masaajidka ku tukana sunnada waa qof sunnadiisa ad u ilaashada qofka guriga ku tukana oo aan mashquuli wax ka mashquuli kara aan la arag marka gurigaa ajar badan masaajidkana waa ku ansaxayda wa bacda alcishaa cishaa ka gadaalna ragcatayni tuka jiray waa sideed wa kaana wuxuu ahaa laa yusallii midaan tukan bacda aljumucati jumcada ka gadaal xataa yansarifa ilaa uu gadoomo gurigiisa tago markuu jumcada tukado laba ragco oo sunnaa masaajidka kuma tukan jirin maxaa yeelay waxaa dhici karta hadduu saas yeelo dadku inay u maleeyaan jumcadii labaa la tukaday duur afaru ahaaye labadii ka dhimaneed wey ama is war waxba kama dhimana jumcada waa labadaas kaliya markuu guriga tagu labadiisa ku tukana sunnadana gurigu ku tukan jiri wa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yusalli midaan tukan bacda aljumucati xataa yansarifa ilaa u gadoomo gurigiisa tago fa yusalli ragcatayni laba ragcood marka guriga ku tukan jiro waa toban ragco salaadii subax ma sheegin laakiin riwaayado kalea sheegaya salaada subaxna labuu tukan jiray toban waxay noqonaydaa markaa maalinkii rawaatibta la sheegay iyo habeenkii tobanun xadiiska noqona dii salaada subax lagu daro ilaa jumcadu ayadu usbuucii mar timaadaa tobanay noqonaya ulumada gabalaa waxay yidhaahdeen raatibada sunnooyinku waxaa loo qaybiyaa kuwa mu'akad ah oo la adkeeyey oo nabigu daa'imi jiray oo usan ka tegi jirin ilaa safar iyo unmooye iyo kuwo aan mu'akad ahayn oo marna uu tuka jirin marna ka tegi jirin culammada gabal ay yidhaahdeen raatibada mu'akadka waa tobankaas laba duurka ka horayda laba ka dambayda laba maqribka ka dambayda laba cishaa ka dambayda laba salaada subax ka horayda laakiin culammada gabal waxay idhaahdeen waa labiyo toban duurkaana afar ka horayda waxaana daliil u ah xadiidka saxiixbukhaariga ku sugan min xadiidi caaisha ana nebiya sala اllahu calayh kaana laa yadacu wuxuu ahaa midaan ka qabla duhr afar duurka ka horayda wa ragcatayni qabla alhadaa iyo laba rag oo salaada subax ka horayda ma ka tegi marka inuu daa'imi jiro tusay haddii saas la yidhaahdana raatibada muakadkaa ah waa laba iyo toban dadaalkana sidaasa u roon waxaana xadiis kale nabigu ku sheegay sala allahu calayh wasalam qofka labiyo tobanka maalintii tukada macna iyo habeenkii jannadaa guri looga dhisa hadii jannada guri lagaaga dhisana gurigaagaad aaday hadhow marka waa arrin weyn qofku inuu ku dadaalo labiyo tobanka ragco oo uusan ka kala tegin si maalin walba jannada guri looga dhiso maanta haddii maxaad u malaynaydaa bal firiya adduunyada inaan aad u rumaysannahay qofkii la yidhaha labiiyo toban ragcad tuko guriga adduunka lagaaga dhisaa ma u malaynaha inuu ka tegi lah dii la yidhaha afar iyo labaatan saac labiiyo toban ragcad bis tuko guri weynaa halkan lagaaga dhisaa magaaladaa ya ma u malaynaydaan hal qofoo ka taga in la arki laha hadda waa guri uu ka dhimana oo dhacdo markii farta laga jaro inuu dhinto waxaa dhici karta in laga cayrsado oo laga qaxiyo qax qaxooti uu ka noqdo lagaa dhaca asagana laakiin guri janno ku yaala lagama dhinto lagama qaxo lagama dhici karo kaa duqoobi maa dayactir kaama rabo wa maca daalika waa nagu adag marka adduunyada aad aan u rumaysanna qalbigeenna way ka buuxdaa ilaahay aakhiradaa hana jeclaysiiyo kitaabu salaati اlkhawf rawa albukhaariyu can ibni cumara radia allahu canhuma qaal cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi qaale nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lanaa annaga wuxuu nagu yidhi lamaa rajaca markuu ka soo laabtay min alaxzaab dagaalkii axzaab axzaabna waa la yidhaha dagaalkaas khandaqna waa la yidhaha axzaab waxaa loogu bixiyey axzaab waa isbahays axzaab waa jamcu xisbi waxaa isu soo bahaystay quraysh iyo qabaa'il kale oo carbeed oo qadafaan ka mid yihiin iyo yahuuddii qaar ka mida marka isbahaysigaasaa weerar ku soo qaaday magaalada madiina oo yidhi ha la soo ciribgooyo muslimiinta inta lagu duudo isbahaysi inta la sameeyo oo yahuudda iyo mushrikiintu sameeyeen marka ficilkaas ay sameeyeen marka lagu magacaabo dagaalkaas waxaa la yidhaha axzaab dagaalkii isbahaysatada gaalada khandaqna waa la yidhaha khandaqa waxay tahay markii isbahaysigii la sheegay inuu soo socdo ayaa salmaan saxaabiga la dhihi jiray salmaan alfarisi ayaa nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alay sl rasuulka allow cadowgaas maadaamay naga badan yihiin ayagu toban kun weeye muslimiintuna waa saddex kun waxaa la sameeyaa tarajay ha lagu wareejiyo magaalada madiine dhinacyada ay ka soo geli karaan tarajayga waa dhufays af weyn oo aan farasku ka soo boodi karin oon qof ka soo boodi karin hadduu idhaa tartiib inta godka gasho ka dhaxna hadde waa la dilaa waa la waardiyeyna godka meel nabadaho tartiib u geli karta maaha marka godkaasaa la jeexaa waa god af weyn oo aan laga soo boodi karin cadowgii markay geeska kale soo istaagaan geeskan waardiya laga haya waa iska laabana sababtoo meel nabdeed maa ah inta godka gasho tartiib uga bax maaha geeskaana laga taagay waa la dila hadduu isku dayo laakiin hadday dhulkii siman yahay waa lagu jiira qorshahaas marka nabigu sal اlahu alay waslam inta aqbalay oo qorshahaas qaatay aa magaalada lagu wareejiyey tarajay ama dhufays weyn aa lagu wareejiyey markay yimaadeen waxay yidhahdeen qorshahan carabu taqaanee qof kalaa sheegay qorshe laga yaqaan dhul carbeed ma ee salmaan farisina ma ahana carab isagaa qorshaha keena qorshaha isagaa sheegay marka camalkaas muslimiintu sameeyeen marka la fiiriyana khandaqaa laydha marka dagaalka khandaqa lagu magacaaba waa camalka muslimiintu sameeyeen waa difaaci haddii camalkii gaalada la sameeyo isbahaysigiina maxaa leedaha axzaab labada magacba dagaalkaani marka yahuud degeneed magaalada madiine geeskeed oo meel dhinac ka xigta degeneed oo la dhihi jiray bani qurayda aan nabigu heshiis la galo inaysan dagaalka wax ka gelin markay arkeen toban kunoo soo duushay oo ay waxay sidhaahdeen maanta waa la cirib goyno muslimiinta markaasay ballankii ka baxeen yahuud ballan male intuu kaa cabsaayo ballanka kuu ilaalaa ballankii inta ka baxeenay dagaalkii wax ka galan go-aansadeen malkuljibriilaa nabiga u yimid sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi yahuud ballankii waa ka baxeen yayidhin gaadi iska celiyo markay gaaladii carareen oo isbahaysatadii jabeenna markaasna malkuljibriila inta yimid waxa weeyaan amray in nabiga iyo saxaabadu ay weeraraan bani qurayda oo ilaahay amarkiisu sidaas yahay markaasaa nabigu amarkan dhexshay qaala nebiyu nabiga sal اlahu alيه waslm lanaa annaga wuxuu nagu yidhi lamaa rajaca markuu ka soo laabtay min alaxsaab laa yusalliyanna yuusan tukanin axadun qof alcasra salaada casir ilaa fii bani qurayda yahuudda reer bani qurayda maahane meel ka sokayda qof casirka ku tukan meel ka sokayda ku tukan waa la baxay marka dadkii marka isku mid baan qof walba waa la baxay kooxkooxa loo socdaa fa adraka waxaa soo haleelay bacdahum saxaabadii gobol ka mida alcasru salaadii casar fi dariiqi waddada xalu ku sugay ayagoo weli gaarinoo waddadii ku socda aa salaadii casir waqtigeedii galay markii uu galay faqaala bacdum gobolkoodu wuxuu yidhi laa nusalli tukamayno xataa na'tiyaha ilaa aan tagno bani qurayda xataa ha dhacdo qoraxda dayra maxaa yeelay daahirka lafdiga fiili yuusan tukanin ilaa reer banu qurayda dhexdooda maaha daahirkaasay ku dhegeen lafdigaas daahirkiisay ku dhegeen daahirkay ku dhegeen wa qaala bacdun gobolkoodna waxay yidhaahdeen bal nusalli waa tukaynaa salaada casir waa tukaynaa lam yurid ma doonayn minaa xaggeenna nabigu daalika salaad casir inaan la tukana ma uma jeedin ee wuxuu la jeeday hala degdego hadalka macnihiisu waa boorin oo uu nabigu nagu boorinayey hala degdego degdeg ha loo aado reer bani qurayda ee salaada casir waktigeeda dib ha looga dhigo ulama jeedinayo waa awileen isma jeedin waa tafsiiriyeen xoogaa macnihii ay fiiriyeen sidaasay kala noqdeen qola waa tukadeen qolana ma tukan ilaa ay reer bani qurayda tagen markaas kadib ay tukadeen fadukira waa loo sheegay ficilkaas oo qaybuna tukadeen ayagoon tegin qaybna ay meeshii ilaa ay tageen aysan tukan fadukira ficilkaas fadukira daalika ficilkaasa loo sheegay linabiyi sala allahu calay wasalam falam yucanif ma eedayn ma eedayn nabigu waaxidan mid oo minhu saxaabadii ka mid kii tukadayna ma dhihin maxaad u tukatay soonugii ku yidhi iyadoon la gaarin ha tukan kii kalena ma dhihin maxaad salaada waktigeeda dib uga dhigtay salaada waqtigeeda dib uga dhigaa dadaalan ula jeeday halkaas marka waxay tusaydaa mujtahidka qofka ah ma ahan qof caamiya laakiin qofka gaaray darajatulijtihaad mas'alada markuu ku ijtihaado kii asiibaana laba ajaru leeyahay eedayn iyo dembi male kii gafaana hal ajaru leeyahay eedayn iyo dembi male waana sida xadiidka bukhaari iyo muslim nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa xakama alxaakimu فاجتهd فأصاaب فlه أجران وإdaa حkمa فاجتهd فأkضأ فlh أجر qofka مجتهد hadduu gaaro daraجada اجتiهاad oo اجتiهaado oo xugن rido xugن uu rido hadduu asiibo laba ajaru leeyahy dadaalkuu dadaalayna hal ajaruu ku leeyahy asiibiduu xaqii asiibayna hal ajaruu ku leeyahy hadduu ijtihaado oo xugunkii ku gafana hal ajaruu leeyahy dadaalkiiu ajar ku leeyahay gafkiisana waa loo dhaafa adilada tusayda xadiiskan waa ka mid laakiin qofka la leeyahay markuu ijtihaadoo gafo laba ajaru leeyahay waa qof gaaray darajatu ijtihaad ee caami ijtihaaday hadduu gafo iyo hadduu asiibaba naaru leeyahy hadduu asiibo xataa naaru leeyahy qofka caamiga waana xadiiska abu daawuudka tusa oo nabigu yidhi salى اllahu calيه wasalam alqudaatu ثalaaثa qaadiyaani fi naar waqaadi fi ljanna dadka xukunka ridaa waa saddex laba qaadi naartay gelayaan hal qaadina jannuu gelaya midka jannada gelaa waa rajulun carafa alxaqa waa qof xaqa yaqaana oo caalim ku ah cadlina ku sameeyey halkaasaa jannada gelaa saa jannada gelaa midka kale fiiriya labada kale labada kale mid nabigu wuxuu yihi sala allahu cala wasalam waa qofaan naaru iska leey ma dhihin hadduu naar leeyahy nabigu sala allahu alay wasalam ma dhihin hadduu gafo ah, qof kastoon xugunka oqoonon ehel u ahayn xugun hadduu rido naaru leey sidaasu marka fiiri a'immada sharaxday fiiri bal abu sulaymaan alkhadaabi sharxiisa fiiri ah wuxuu leeyahay hadduu gafo iyo hadduu asiibaba naaru leeyahy xayna nabigu mar kala qaadin maadaa kala qaada dembigiisu muxuu yahay diinka alluu ku dhiiraday inuu ka hadlo isagoon ehel u ahayn isagoon ehel u ahayn uu ku dhiiray marka xataa markuu asiibay waa ugu beegantay maha asagoo war kama hayo in asiibayn kara ha waa ugu soo aad fiir haddeer adoo xagga usii jeeda baad dhagax tuurto gadaala u tuurto gaal meel fadhiya alla ku aadiyo ku fadhiista waa dhinta o oh, shishbad miya anuu xataa sii jooda waa la heli karaa beenaana tahay soo maha beenaana ah, allaa ku aadiyey maahan maadaa warkaay fiiri beenaana ah, ilaahay unbaa ku aadiyey maahan adiga miyaad warkahay qofka aan aqoonta lahayn oo diinka ilahay ka hadla waa nuuxa waa beenaalaha gacmaha ku aado waxaa dhacda muslim meel jifa inuu ku fadhiisto soo ma dhabe ah, marka asagu inuu muslim ku fadhiisan doono in gaal fadhiisto miyuu kala yiqiin ma kala oqoon qofka diinka alle ka hadla ku ijtihaad isagoon eel u ahayn naaru le xadiiskaasaana culummada muslimiintu ka qaateen qofka qaadiga saddexaadna wuxuu yidhi waa qof xaqa yaqaan laakiin jawr samayna waa yaqaana xaqa markaasu baatil xukmina ama laaluushuu qaatay ama se qaraabannimu u eexana iyo nin saaxiibkiisa ama gabar waxa weya qof ehelkiisa u eexana jawru samey xaqa waa ogi marka kaasuna naaru le labadaasaa naar le marka qofka laleeyahay adduujteeda marka masaladaas waa in aad loogu baraarugaa dad badanoo iyagoo iska dullaab yar yar ah ama caama oo markii la yidhah war hadda sidaas waa qalad u anu waa ijtihaadaan haddi haddaa ijtihaadday naaraad leeda aha yaad ehelna ut ehelna uta maxaan arkay oo igu yaa badnaa fiiri masaajidaan galna annagoo musaafir markaasaan salaadiiaan ku xidhannay duhurkii wey imaam muslimka tujinaya laba ragca ah markuu marayaa mid ka goosta inta ataxiyayso asalaam calaykum salaaddii markaan dhammaynay sagaal iyo toban sana laga jooga maana mise labaatan sana meelaha markaan dhammaynay aan waxaan ku yidhi salaadda maxaad u goosatay markaasuu musaafir aan ahay musaafir aan ahay musaafirna laba ragca ah laga rabaa waa ijtihaade waxaan siduu keliba labaa lagaa raba ijtihaadan uga goosta markaasa ah waxaan ku idhi kutubta waxaa ku taalla fiqiga qofka musaafirkaa hadduu salaada ku xirto qof muqiim ah oo salaada dhammaystiraya hadduu rab musaafira qof salaada dhammaystira hadduu ku xirto waajibay ku tahay inuu dhammaystiro kaasuu yidhi war sheekh sheegaynida daliil maa ii sheeg ha isagaa ka w waxa wey isagu daliil ma hayo fiiri caaminimadiisaasuu ku ijtihaaday culummadii ahlu ijtihaadkeedna waa diida warkooda si aan yeelo mar hadde waa kaa qaldant abadan daliil keeni kartaa kaanu waa ijtihaadey waa ya meel duura way meesha kitaab ma hayse ilaahay qadarkiis anagoo duurkii geed hoos sarsayna aan risaalo yar wiil haya ka qano markaasaa waxaa ku qoran cabdullahi ibn cabbaasoo la weydiina hadda waa geed hoostiis risaalo intaas le markaas waxaa la yidhi cabdullahi ibn cabbaasow musaafirka xaalkiisu xuuye hadduu qof musaafir kale oo salaada gaabinaa ku xirto waa gaabiya mid dhammaystira markuu ku xirtana waa dhammaystira maxay ta markaasuu yihi sunatu abilqaasim waa sunadii nebi maxamed sala la ala warqad yaran takabariyaan ku qorto markaasaan suun yar jeebkii soo gashan afar bilood kadib ninkii waa kala markii afar bilood kadib meeshan ugu aa kan xadiiska nabiga mujtahido marka mujtahidiintaa saas ilaahay ka cabsadeen mujtahidiin ma aha ijtihaad na ehel uma tihin ilaahay ka cabso ijtihaad maa waxaas haddaad rabto inaad ijtihaaddo ehel u noqo ehel u noqo adoon ehel u ahayn ha ijtihaadi waa arrin khatara marka rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyey can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam laa yaqduu midaan kallihin yowma alfitri ciidulfitriga maalinkiisa xataa yaakula ilaa uu cuno tamaraad dhowr xabood timira ilaa uu cuno ma kallihi jirin nabiga salى اllahu calيه wasalam macnaha maalinta ciidulfitriga oo maanta ramadaan laga afurayo la ciidayo oo ramadaanka ka dambayda meesha salaada lagu tukana ma aadi jirin ilaa uu cuno dhowr xabood timir maxaa yeelay waxaa la rabaa inay kala duunaadaan shalay oo ramadaan aheed iyo maalinkan oo ciid waa inay kala duunaadaan oo la ogaado soon inuu dhammaaday marka dhowr xabood timira tira isdheer aa xadiista kale sheegay tira isdheera sunnaa tira isdheer saddex shan uu cuni jiray kadib uu aadi jiray meesha lagu tukana sidaas waxaa khilaafsan salaada ciidda oo ah ciidul adxaa ciidul adxaa maadaama maalmihii ka horreeyey badankooda uusan soon ahayn ayadoo waxaa sunnaa ayadoo wax la cunin in salaada ciidda la aado oo qofku soo tukado oo markuu soo laabto udxiyada uu qalo oo beerkeeda cuno wa anas waxaa laga wariyey min dariiqin aanin dariiq labaad wuxuu bukhaari uga wariyey waya'kuluhunna tiradaas nabigu waa cuni jiray witran tira isdheh waya'kuluhunna hunna timirta u celi waya'kuluhunna nabigu waa cuni jiray tamaraadkaas witran tiro isdheer xalay tiro isdheer shan saddex toddoba tiro isdheer uu nabigu cuni jiray sal اlahu alيه waslm rawa الbukhaariي can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi mal camalu mal camalu camal ma ahaanin fii ayaami اlcashri tobanka maalin camal la sameeyo tobanka maalin waa tobanka bisha dilxija ugu horeeya bisha dilxija oo ciidda ciidul adxa ay ku jirto tobanka ugu horeeya mal camalu camal ma ahaanin fii ayaami اlcashri tobanka maalin la camal falo afdala mid ka fadli badan ma ahan min alcamali camalfal fii haadihi saddexdan maalin la camal falo haadihina waxaa lagu ishaaraa ayaamu tashriiq maalinta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad iyo maanta saddexiyo tobnaad tobanka maalinoo hore ajar weyn ay leeyihiin saddexda ka dambaydaana ajarkoodu waa weyn yahay Ah. tobanka ajarkoodu waa weyn laba-iyo tobanka bilood ayagaa u fadli badan tobanka tobanka keliya maahan marka saddexda kale oo ka dambaydaana kama ajar yara kama ajar yara mal camalu camalfal ma ahaanin fii ayaami alcashri tobanka maalin la camal falo afdala camalkaasu kama fadli badna min alcamali camalfal fii haadihi saddexdan maalin camal falo haadihi waxaa lagu ishaara waxaa weeye ayaamu tashriiq maalmaha saddexda ayaamu tashriiqa qaaluu waxay leedeen saxaabadu walal jihaadu jihaadna yuusan ka fadli badnayn qaala nabigu wuxuu uhi walal jihaadu jihaadna kama fadli badna taasna waxay ku tusaydaa u yidhi xaafidku jihaadka inuu fadligiisu aad u weyn yahay aad inuu u weyn yahay darajaadka jihaadkuna uu sii kala weyn yahay waxaa ugu weyn naftiisa qofkii khatar geliyey oo waxa weeye naftiisa ilaahay ka gaday oo waxa weeyaan meel ay dhici karto inuusan ka soo laaban u socdaa gaaladiyaa dilayda wuxuus leey gaaladan waa ku dilay maanta ka badbaadi mayda asagaa saabkiisa watay qof ma siin maalkiisii ku jihaadaa naftiisiina waa kan waa gadaa waa jihaadka meesha ugu dambayda xoolihiisiiyuu saad ka dhigta cidna ma soo saadin isaga xoolihiisu ku jihaada naftiisiina waa tanu ilaahay u kagada khataru gelina waa derajada ugu sarayda maxaa yeele nabiga sala allahu calay waslm markay yidhaahdeen walaal jihaadu xataa jihaad muusan ka fadli badnayn maxaa saxaabadu way yiqiineen acmaasha ilaahay lagu caabudo kuwa ugu fadliga badan inuu jihaadku yahay oo nabiga ku celcelin jiray marar badanna sheegay qaala nabigu wuxu uhi walaal jihaadu xataa jihaad kama fadli badna ilaa rajulun nin marka laga reebo rajulkaasoo kharaja baxay yukhaadiru xaalu qatar gelinay qataru gelina macnaha dagaalka uu gelayo waa dagaal khatar ah oo lagu dili karo oo in lagu dila ay qaalib tahay ilaa rajulun nin maahane qaraja baxay yukhaadiru xaalu qatar gelina binafsihi nafsadiisa iyo wamaalih maalkiisa falam yarjic bishay waxba aan la soo laabanoo la dilay kaasuu maalmahan camal la sameeyo waa ka ajar badan yahi kaasu kaas waa ka ajar weyn laakiin camal kale kama fadli badno xadiidkan waxaa laga qaadanaya uri ibnu abi jamra maalmaha ayaamu tashriiqa camalka la sameeyaa inuu aad u fadli badan yaho maalmaha kale ka fadli badan yahi wuxuu yidhi arrintaas ishkaal ma geli karto in la yidhi inuu nabigu yidhi salى اllahu calيه wasalam innahaa ayaamu aklin wa shurbin sida saxiix muslimka ku sugan waa maalmo cabitaan iyo cunto maxaa yeelay maalmo cabitaan iyo cunto haddii lagu yidhi macnaheeda waxay tahay ayaamu tashriiq lama soomi karo maanta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad maanta saddex-iyo tobnaad bisha dilxija ma la soomi karo ilaa hal qofaa soomi kara qofka xaajiga oo mutamatica ahaa ama qaarinka oo neef uu ku waajibay oo neefkii waayey waa uu soomi karaa sida saxiix bukhaariga ku sugan oo caaisho iyo cabdullahi cn cumarba ay yidhaahdeen laakiin qof kale ma soomi karo laakiin haddii la yidhi lama soomi karo macnaheeda maahan camal kale lama samayn karo acmaashu tiradii ka badan bal camalkii ugu weynaayaaba la jideeyo dikriga allah oo takbiirtii ka mid ta marka waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanay ibnu abi jamre camalka ajar badan waxaa looga helaa waktiga dadku kaflada ku jiraan haddaad ilaahay caabudo maalmahan waa maalmo ciideed dadku cayaar iyo mashquul iyo nasiira iskaga jiraan iyo wareeg waqtigaas marka dadku qaflada ku jiraan camalka la sameeya waa ka ajar badan yahay waqtiga dadku cibaadaysanayaan waxaana lamiduhu yidhi dadku markay habeenka hurdayaan salaatulaylka la tukadaa dhammaan salaadaha sunnada waa kan ka fadliga badan oo nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam inuu qofka sabab ugu noqdo jannada inuu galo waxa weyaan cadaab la'aan marka waqti kasta oo dadku ay qaflo ku jiraan cibaadada la sameeya waa ka fadli badan tahay waktiyada kale waa ka fadli badan rawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canهuma qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yusalli mid tukada fi safari safarka calaa raaxilati daabadiis safarku ha dheeraado ha gaabnaado nabiga salى اlahu alay waslm markuu musaafir yahay salaadaha sunnadaa daabadiisu iskaga tukan jiro daabadiis maxaa la rabaa adoo iska saaran tareenkaaga diyaaraddaada gaarigaaga hashaada fanaskaaga inaad iskaga tukato iskaga tukato adoo meeshaada iskaga fadhiyo aad sunnada iskaga tukato xayu meelu u tuka jiray tawajahad bihi ay nabiga ula jeesato daabaddu jihada marka salaada sunnadaa ilaahay waa fududeeyey haddaad daabad saaran tahay qiblada inaad u jeesato lagaama rabo meel alla meeshay kuula jeesato aad u tukani meel alla meeshay kuula jeesato meeshaad u socoto wey halkaasaad ula jeesanay waa lagaa riday qibladii si sunnada loo badsado yuumiu xaal uu ishaarayuu tukan jiray yusalli ka xaale faacilkeeda yuumiu xaaluu ishaarayo iimaaan ishaare macnaheedu waxay tahay rukuucda iyo sujuudda waa ishaara madaxu ishaara sujuuduna hoos marina kursiga kaa horray madaxa saari mayde waa ishaare xooga madaxaad hoos u dhigay sujuuddaadna xoolaha hoos usii dhigay khalaa saasa iskaga tukeen saasaa iskaga tukeen salaata leyl yuu ku tukan jiray yusalli mafcuulkeedii wey yusalli waa ku tukan jiray salaata leyl culamada waxay dhahdeen salaadaha kalena waa lamid maxaa yeele sunnooyinka tii u fadliga badneed wey salaatuleyl oo ugu adkeed marka kuwa kalena waa lagu tukaa haddii salaatuleyl lagu tukanay ila alfaraa'ida laakina laa yusalli lfaraa'id ila alfaraa'id waa shifro munqadica laakina laa yusalli nabigu kuma tukan jirin alfaraa'ida faradyaalka salaad farad ah daabad kuma tukan jiro haddaad daabad saaran tahay salaad farada laguma tukado haddaan waktigu kaa tegay haddaad hadda daabadda adugu xukunto waa inaad ta joojido tukataa haddii cid kala wado daabadda baabuurkan cid kala wado tareenkan cid kala wado diyaaradda cid kala wado adiga ma wado meel wakti salaadiyoon tegin hadduu wakti istaagayo waktigaasaa tukani haddii laakiin adiga ma xukunto mana la istaagayo waktigan qaabka qorshuu ku socdo waktigii lama joogsanayo markaa sidaad awoodda u tukeen haddaad istaag ku tukan karto istaagaad ku tukan qibladana waa u jeesee haddaadan awoodinna sidaad awooddaad u tukani diyaaradaha iyaga waa fududa in istaag lagu tukado culummada kutubta ka qoran diyaaradaha axkaamtoodana waxay yidhahdeen istaag waa in lagu tukadaa Eh, wakhaasatan diyaaradaha waaweyn oo aan qofku cabsi qabin inuu arko kuwa yaryar waxaa dhacda inay saarato u dareemo laakiin kuwa waaweyn waxba ma dareemo meelo lagu tukadana waa leeyi ah, qaar masaajid uhna waa jiraan kuwa aan lahayna waa jiraan kuwa aan lahayn waa lagu tukan karaa de diyaaradaha muslimiintu leeyihin masaajida qarle ah, salaadaba loogu talan karo laakiin kuwa aan lahayn laftirkooda waa inaad meel hadda meel kala wada meeshaan la marayo kuraasta udhaxayda waktiga cuntada waktigaan ahayn iskaga tug qof walba midaa qamra halkaas ku cabaa midaa meeshaa telefishin xumo wasaqa fiirsana adiga salaadaada xada wa xishoon qof qof wixiisa la xishoona lama qof walba tiisu wataa soo ma adoo ilaahay caabudaa bal maxaad la xishoona subxaana allah ah, qaar badan dadka hortooda ilahay kuma caabudi kara silay ama lagula yaabo waxaa meeshan gaal iskugu yimi ah, haddii gaalay wal khaasatan saaranta ah, soo ma jeed silay waxaan ad ku ag tukan kara laa ilaaha illa sida kuwa mas-uuliyaalka ku tukada waddamada gaalada qaar jira waxay idhahdeen salaada in shaqadan ka caygan ka cabsana suulidan ku tukada kuma laha mas-uuliyaan ugu tukada ayaa fuli tala xuma marka salaada faradka ayada istaagaa waajiba qibladuna waa waajib waa haddaad awoodo haddaadan awoodin fataqu llaha ma sadactu waidaa amartukum biamrin faatu minhu ma sadactu saad awoodad u tukane wayutiru witirkuu ku tukan jiray nabigu calaa raaxilati daabadiisa korkeeda tanuna waa masale muhiim waxay tusaydaa witirka iyo salaatuleylku uusan farad ahayn maxaa waa la farad kuma tukan jirin witirkana waa ku tukan jiray iyo salaatuleylka soo maa marka witirka iyo salaatuleylku farad maahan halkaas ka soo baxda sidaasaa laga fahmayaa uu yidhi xaafid oo laga qaadana waana ku cadda wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaaraka calى nabiyina mxamed